رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين الحمد لله رب العالمين waalcaaqibatu lilmuttaqiina walaa cudwaana ila cala aldaalimiin wa usalii wa usalimu calaa nabiyina muxamed wacalaa aalihi wa asxaabihi waman ihtadaa bihadyihi ilaa yowmi اddiin ama bacd baabu fii bayaani katrati turuq اlkhayr caddeyn la caddeeyo ayuu baab u yahay badnaanta wadooyinka khayrka ah qaala allahu tacaala ilaaha sarreeye wuxuu yidhi wamaa tafcalu wixii aad samaysaan ama aad fashaan oo min khayrin khayr uun ah waa wanaag fa ina allaha ilaahay bihi kaasi caliimu waa alla ku cilmi badan subxaana wa tacaala wixii khayr ah oo aad samaysaan ilaahay waa og yahay hadduu ilaahay og yahay waxaa meesha ka ratibmaysaa kaa dayacmi maayo wanaagse u samee iyo qalbi wanaag shirkiga iyo riyahana markaa iska ilaali wa qaala tacaala wamaa tafcaluu wixii aad samaysaan ama aad fashaan oo min khayrin khayr ah yaclamhu allaahu ilaahay waa og yahay subxaanahu wa tacaala wa qaala tacaala faman yacmal qofkii camal qabta oo samaysta midqaala daratin dhuuracasa wax la eg darra waa shay aad u yar ilma aragti ah oo khayr ah qofkii sameeya yarahu wa uu arkayaa wa qaala tacaala man camila saalixan falinafsihi qofkii camal fiican samaysta naftiisunba iskale oo naftiisa intifaacsanaysa wanaagga ka imaanayana naftiisa ayaa dhadhaminaysaa wa ama alaxaadiidu axaadiistuna fa kaiiratun jidda aad bay u badan yihiin axaadiista ka hadlaya baabkan way fara badan yihiin wahiya ayadu hayru munxasira waa kuwaan la soo koobi karin wax meeshaan aan ku soo koobi karna ma aha fanadkuru waxaanse ka xusi doonnaa oo aan ka sheegaynaa tarafan minhaa qayb ka mid ah qayb ka mid ah ayaan markaa ka hadlaynaa can abi dar jundub bin junaada radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi qultu waxaan idhi yaa rasuula allah rasuulkii ilaahayow ayu lacmaali afdal camalada kee u fadli badan ayu lacmaal camalada laqabta keebaa afdalu afdal ahoo u fadli badan qaala aliimaanu billaahi rumayn ilaahay iimaan inuu qofku ilaahay aamino uu rabbi rumeeyo waa camalka la qabta kan u fadli badan iyo waljihaadu jihaad lagu jihaada fii sabiilihi ilaahay jidkiisa jidka ilaahay iyo diintiisa difaaceeda qultu waxaan idhi ayu riqaabi qoorteebaa afdalu u fadli badan ayu riqaabi qoor xorayn qoor la xoreeyana teebaa afdalu u wanaagsan oo u fadli badan qaala wuxuu yidhi anfasuhaa midda u nafisan oo u fiican cinda ahliha ehelkeeda agtii wa akharuhaa hamanan xagga hamaantana u badan xagga waxtarka iyo waxqabadkana u badan iyo wax soo saaridda qultu waxaan idhi fa in lam afcal haddaanan samaynina rasuulkii ilaahayo haddii qoorta aan xorayn waayo ka waran ama wax aan ku xoreeyo aan waayo qaala tuuciin waxaad kaalmaynaysaa saanica nin saanica saanica waa nin wax samaysanaya wuxuu samaysanayana wuu yaqaanaa saanic baa la yidhaahdaa saanic ayaa markaa la yidhaahdaayo waa qofka waa qofka ee gaarigaa kaa hallaabay matalan waad istaajisay waad samaynaysaa waadna garanaysaayo nin birta yaqaan baad tahay kaa wax la qaba macnaha saanic kaasaa layidhaahdaa aw tasnacu ama waxaad u sancaynaysaa oo wax u qabanaysaa liaqraqa nin aan ka saynin gaarigii baa ka fadhiistay ma yaqaan gacantuu iska gelgelinaya marba fiiluu taabanaya ma garanaayo adna waa taqaanaa kaawana ama wax u qabo waa saanic ama akhraq qultu waxaan idhi yaa rasuul allah rasuulkii allow ara'ayta waxaad iiga warantaa in dacuftu haddaan ka caajisan ka daciifo can bacdi alcamali camalka qayb ka mid ah camaladaas aad tilmaamaysa haddaan ka daciifoon gabo oo aan samayn waayo maxaan qaban karaa rasuulka ilaahay qaala rasuulku wuxuu yidhi takufu waxaad ka joogsanaysaa ood ka reebaysaa sharaka shartaada can innaasi naas dadka shartaa dadka kala tag haddaadan ummadda wax u taraynin waayi ha dhibin shartaada ka ilaali oo ka jooji fa innahaa taasi sadaqatun waa sadaqo oo ninka adi aad bixisay calaa nafsika naftaadan aad ku sadaqaysatay waa sadaqo adi aad dhiibtay naftaadaad siisay macnaha haddaad ummadda sharta ka reebtood sharta ka dhaafto macnaha waa macnaha waa sadaqo sadaqada adigaa dhiibay adaan isi siiyey macnaadu bay ku anfacaysaa xaaladdaasi marka waxay tilmaamaysaa qofka muslimka ah in mar walba uu ku dadaalo duruqda khayrka ah way fara badan yihiin waxaasoo dhan ayaa la rabaa wixii aad ka qaban karto inaad markaa ka qabato waxaasoo dhan ayaa la rabaa wixii aad ka qaban karta inaad ka qabato sidaa darteed baa qofka muslimkaa waxaa la rabaa bacdamaa ay badan yihiin waddooyinka khayrka ah inuu ku dadaalo oo rabbi ka baqa subxaana wa tacaala diinta allana meel kasta oo khayr ah iyo waxay tilmaantayna uu markaa qabto wax allaalla wixii markaa uu markaa ka qaban karo alsaanic bisaat almuhmalati saa la dhibco tiray baa la akhriyaa hada huwa almashhuur waa sida mashhuurka waruwiya waxaa kaloo la wariyaa daayican bilmucjaba daad la dhibceeyey ay daa dayaacin bay noqonaysaa marka oo min faqrin aw ciyaalin iyo wanaxwi daalika macnaha qof dayaac u saaxiib ah wuu dayacan yahay faqiirtinimuu la dayacan yahay ama waa ciyaal badan wax uma haayo iyo wixii markaa lamid ah waa haddii daad laga dhigo saad haddii laga dhigo saanic la dhahana waa taan soo marnay waalakhra'u alladii laa yutqinu waa midka aan sugi karin oo aan wanaajin karin maa yuxaawilu waxa uu xawilayo isku dayahayo ficlahu samayntiisa wuu qaqabanayaa wuu samayna haddana ma yaqaano haddana ma yaqaano macnaha wixii uu samaynaayo wuu isku kalifayaa marka kaa wax u tar oo wax u qabaa markaa loola jeedaa can abi darin ayda ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu yihi nebigu yusbixu waxaa ku waabariista calaa kulli sulaami xubin walba oo min axadikum axadkiin ka mid ah qof kasta oo adinka idinka mid ah waxaa ku waabariisanaya min axadikum sadaqatun sadaqo ayadoo sadaqa lagu leeyahay ayaa ayadoo sadaqa lagu leeyahay ayaa uu waabariisanayaa fa kullu tasbiixatin subxaana allahi kasta sadaqatun waa sadaqo wa kullu taxmiidatin mahdin kasta wa alxamdu lilaahi walba sadaqatun waa sadaqo wa kullu tahliilatin tahliil walba macnaha towxiidaysi kastana sadaqatun waa sadaqo wa kullu takbiiratin takbiirad walbana sadaqatun waa sadaqo waa allaahu akbar wa amru bilmacruufi sadaqatu inaad dadka macruuf ka amartana waa sadaqo wanahyu reebid can ilmunkari munkarka aad dadka ka reebtana sadaqatun ayduna waa sadaqo wayujzi waxaa kaa gudahaya min daalika arrintaa oo kaa kaafinaya rakcataani laba rakcadoodoo yarkachumaa qofku uu rukuuco wayujzi waxaa ka gudaya min daalika arrintaa rakcataani laba rakacadoo yarkachumaa uu tukado qofku min adduxaa duxadi salaada duxada ee barqada la tukada laba rakacadood oo aad tukato adigoo sadaqadaasoo dhan wada bixiyey wixii lagaa rabay ee jasadkaaga lagu lahaa ka dhiibay yay kaa gudaysaa kaaga filan tahay rawaahu muslim baa xadiidkaa wariyey assulaami bidammi siini ilmuhmala siin dhibca la'aana la akhriyaa wa takhfiifi illaam laamtana la khafiifiyo wa fatxi miim miimtana la kordhigo assulaama haddiisaa la yidhaahdo almafsilu waa xidhnaha loola jeedaa xidhnaha markaa la yidhaahdaa can wa canhu waa abidar qaala qaala anabiyu nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam curidat calaya waxaa dushayda la ii soo bandhigay acmaalu ummatii ummaddayda camaladooda xasanuhaa wanaaggeeda iyo wasayi'uhaa xumaanteeda ummadayda camalkooda la ii soo bandhigay keeda xun iyo keeda fiican fa wajadtu waan helay fii maxaasini acmaaliha camaladeeda kuwa ugu fiicfiican inay ka mid yihiin alaadaa wasaq yumaaqu laga fogeeyey oo laga dhaqaajiyey can itariiqi jidka aladaa macnaa waa wax walboo qofka dhibaaya dadka muslimiinta ah ee wadada maraya ama dhagax ah ama qarshay dhala ah ama wax qodax ah wax allaala wixii dhib ah oo dadka dhibayo wadada yaala oo laga fogeeyo camaladeeda ummadayda camaladooda xasanaadkiisuu ka mid yahay wawajadtu waxaan helay fii mawaasiya acmaaliha camaladeeda kuwa ugu xunxunna annukhaatu xaaqo inay tahay takuunu ahaanaysa filmasjidi masaajidka waa xaaqo masaajidka dhex taala ama candhuufo laa tudfan aan la duugin waa haddii masaajidku bacaad yahay laakiin iminkoo kale marmar iyo balaad iyo waxyaabo firaash la dhigay hadduu yahay in laga nadiifiyo waayo oo si loo duuda ma laha sidaa darteed ayaa camallada ummaddayda kuwa ugu xunxun waxaa ka mid ah candhuuf masaajidka lagu tufay waa beytkii alla subxaana watacaala kadibna aan la aasinee sideedii markaa ah rawaahu muslim wa canhu weliwa abi dar anna naasan dad baa qaaluu waxay dhaheen yaa rasuul allah rasuulkii allow dahaba way la tageen ahlu dufuuri nimankii xoolo qabeenka ahaa nimankii maalka u saaxiibka ahaa waxay la tageen bilujuuri ajiryaalo xooluhu marka khayrka iyo wanaagga loo adeegsado ajir buu kuu siyaadinayaa ilee ninka hantida le wuu xajinayaa markuu xajiya sida noo imaan doonto waa ziyaado waxbuu baxsanayaa waa u ziyaado alla xoololaabe wuxuu ku xajiya ma haysto wuxuu sadaqaysta ma haysto salaaddii iyo soonkiina waa lala qabaa tiibay marka ka ashtakoonayaan nimankii fuqarada ahaa waxay dhaheen yaa rasuul allah dahaba ahlu duhuuri nimankii xoolaha u saaxiibkaa waxay la tageen bilujuuri ajayaalo yusalluuna way tukanayaan kamaa nusalli saan u tukanayno wayasuumuuna way soomayaan kamaa nasuumu saan u soomayno wayatasaddaquuna waxay baxsanayaan ay sadaqaysanayaan bifuduuli amwaalihim maalkooda midkiisa siyaadada ah ee dheeraadka ah kaana way sadaqaysanayaan maalkooda wixii siyaada ka noqda ee ka bata kaa waa sadaqaysanayaan bay yidhaahdeen bifuduuli amwaalihim qaala markaasuu rasuulku yidhi awalaysa sow ma ahaanin qad jacala allah ilaahay mid idiin yeelay lakum adinka xataa maa tasaddaquuna bihi waxaad saddaqaysataan waxaad sadaqaysataan sow ilaahay idinma yeelin subxaana wa tacaala say u saddaqaysanayaan ina bikulli tasbiixatin subxaana allaahi kasta sadaqatun waa sadaqa wa kullu takbiiratin takbiir kasta sadaqatun waa sadaqo wa kullu taxmiidatin mahadin kastii alxamdu lilaahi walba sadaqatun la sadaqo wa kullu tahliilatin tahliishantii la tufaaya ma ahee waa tawxiidaysi waa tawxiidaysi waa laa ilaaha ila allah walba tawxiidaysi walba sadaqa waa sadaqo wa amri bilmacruufi sadaqatu faritaan macruufka dadka la amro waa sadaqo wa nahyi reebitaan can ilmunkari munkarka la reebana sadaqatu waa sadaqo wa fii budci axadikum axadkiin jimaaciisa uu xaaskiisa la galmoodo uu jimaacana sadaqatun ayduna waa sadaqo way yaabeen saxaabadii qaaluu waxay dhaheen yaa rasuul allah rasuulkii ilaahayow ayatii axaduna axadkeen ma wuxuu la imaanayaa uu gudanayaa shahwatahu shahwadiisa ma intuu raaxaystuu shahwo guto miyaa wayakuunu lahu uu u ahaanayaa haddana fiiha kaa gudihiisa ajrun ajar asagaaba raaxaystoo naagtiisii la jiiftaye ma ajir baa loo qora haddana qaala rasuulku wuxuu yidhi ara'aytu waxaad iiga warantaa low haddii wadaacahaa uu ku dejin lahaa haddii budcigiisa iyo farjigiisa uu u isticmaali lahaa uu ku ridi lahaa fii xaraamin makaan xaaraam ah akaana calayhi wisrun korkiisa saw ma ahaan lahayn dembi akaana sow ma ahaan lahayn calayhi korkiisa wisrun dembi haawaay kadaalika saasoo kale haddii uu xaaraan isticmaali lahaa uu dembi u mutaysan lahaa idaa wadacahaa haddii uu ku rido uu isticmaalo filxalaali kaana lahu ajrun ajir uu u ahaanayaa rawaahu muslim baa xadiidkaa wariyey adduhuur biha'i almuhallaha waa fa saddex dhibcoley ah al amwaal waa xoolaha la yidhaahdaa waaxiduhaa haddii la waxdiyana datru bay markaa noqonaysaa dufur waa jamac datrina waa mufradkiisiisaa darteed ayaa wuxuu noqonayaa qofka noocaas ah hadduu isticmaalo xaraam haddii dembi loo qori lahaa haddii xalaal uu isticmaalana ilaahay cadaaladiisu in ajir loo qora subxaana watacaala wa canhu waa asaga weli waa abi dar qaala wuxuu yidhi qaala li anabiy nebigaa wuxuu ii dhahay sala allahu calayhi wasalam laa taxqiranna haka xaqina ha yaraysanin min almacruufi macruufka iyo shayga wanaagsan ha liidin oo ha yaraysanina sameey walow an talqaa inaad la kulantaba ha ahaato akhaaka walaalka biwajhin weji oo taliiqin bashaash ah weji furfuran oo bashaash ah inaad kula kulantaba ha ahaadee sameey oo macruufka waxba ha ka xaqirin ha isdhihin walaalka ood u weji furfurto wax weyn ma aha ha yaraysan macnaha ha xaqirin ha liibin macruufkuu ka mid yahay sameey shay oo macruufka ka mid ah ha liibin haba ahaado adoo walaalkaa weji tariiqa la kulma bashaash weji furfuran dalqi ah adoo qoslahaya oo walaalkaaad la kulanto macruufkay ka mid tahee sameeya macnaha waxa macruufkaha yaraysanina qofku markuu macruuf sameeye haddana sameeye haddana sameeye waa badanaya hadduu bato jannada alluu ku gaarayaa bacdamay sidaa tahay waa in qofka muslimkaa uu ku dadaalo bacdamaa turuqda khayrka ay badan yihiin inuu markaa sameeyo walow an talqaa akhaaka biwajhin weji oo طaliiqin furfuran oo markaa bashaash ah rawaahu muslim wacan abi hurayra radi allaahu canhu qaala qaala rasuulu اllahi sala اllahu calayhi wasalam rasuulkii alle wuxuu yidhi kullu sulaaba xubin walba oo min annaasi dadka ka mid ah calayhi korkiisa sadaqatun sadaqa ahaatay waana kulla yowmin maalin kastoo tadallucu fiihi maalintaa ay ku soo baxda gudaheeda ashamsu qoraxda maalin walbay qoraxi soo baxdo qofka aadanaha korkiisii xubin kastoo xubnihiisa ka mid ah sadaqaa lagu leeyahay haddii qorax soo bixdiisa ka warran oo roob jiro waa la mid oo macnaha lagama wado inay qorax soo baxdo le waay oo maalintaa haddii cadceed la waayo qof wax laga raba ma ahee inay maalin walba qoraxi soo baxaysaa la ogyahay laakiin hadday cadceed iyo roob waxyaaba jiro qoraxdiina la arki waayo waa la mid see loo dhiiba marka sadaqadii waa tanaad habka sadaqada loo bixin lahaa ayaana loo sheegayaa tacdilu garsooritaankaaga aad u garsoorto bayni ifnayn laba qofood baynkooda sadaqatun waa sadaqo laba qofood oo dagaalnaa oo iska soo horjeeday oo wax isku haystaa intaad dhex gashay yaad cadaalad ku kala xukuntay haddaad eexato kuma jirto bishardi waa cadaalad tacdilu bayn inayn u garsooritaankaaga u cadaaladfalkaaga laba qofood aad u cadaalad fasho waa ku sadaqo mid baad garacday midna waad sii daysay lagama rabo hadduu xukunku saa noqonin midda labaad wa tuciinu rajul nin kaalmayntiisa fii daabatihi daabadiisaad ugu kaalmayso fars baa ka soo baxsado waad u qabatay dameer baa ka soo dhumoo waad u hesho waad u geysay gaaridaa jidka ka fadhiisto waad la riixday say noqotaba daabbadii baad ugu kaalmaysay ama fataxmiluhu aad u xambaarto daabbadii calayha korkeeda ninkii fataxmilahu ee fataxmiluhu asagii baad qaaday waa kori waayeyoo waad saacido intaad kor u riixday yuu birtii sara gaariga qabsaday iyo baska markaasuu ku fadhiistay calayha daabbadii korkeeda aw tarfacu ama aad u kor yeeshood u dhiibto lahu asaga calayha daabadii korkeeda mataacahu alaabtiisa alaabtii baa dhulka ka tiilay asagaa koray waa islaanoo adeeg bay ka timidoo baskay la kori weysay dhulka intay dhigatay fuushay adigii intaad dembiishii usoo qaadaad kursiga hoostiisii u dhigtay macnaa macruufka sida loo qabanayo dadka muslimiinta ah sida qaarkood qaar kale isku saacidaayo wanaagii khayrkii waxyaabaha ku jira tia markaana loo tilmaamayaa aw tarfacu lahu ama aad u kor yeesho asaga calayha daabadii korkeeda mataacahu alaabtiisana sadaqatun wa sadaqo waalkalimatu ayiba kelimada tiibka ah waalkalimatu ayibatu sadaqatu ayadun waa sadaqo hadalka fiican waa sadaqo kullu macruuf sadaqaanu imaan doonta wax walbo diintu aan inkirin aan diidin macruuf ah oo aad ku hadasho wasadaqo assalaamu calaykum waa sadaqo see walaal ma fiicantiin waa kuu sadaqo walaal khayr allah idinsi waa kuu sadaqo kelima tiib ah kelimad tayib ah oo fiican oo aad dadka kula hadasho sadaquu markaa noqonaya sadaquu markaa ahaanayaa sidaa darteed annaga waxaana la kala'yahayba kelimad tayiba ah hadal fiican maba naqaanba wa quuluu linnaasi xusnan war dadka wanaag u dhaha dadka fiicnaan u dhaha wa bikulli khudwatin tallaabsasho dhammaanteed tamshiihaa aad ula socoto qofkii ula socda ila salaati salaaduna sadaqatun wa sadaqo wa tumiiqu aladaa dhibka fogaynta iyo wixii dadka dhibayo laga dhaqaajiya can tariiqi wadaduna waa sadaqatun sadaqa muttafaqun calayhi marka abwaabta khayrka way badan yihiin mid baabuur qof aad saarto wuu kari waayo waad saartay alaab baa ka dhacday waad u dhiibtay ee baabadii nafteed ugu kaalmaysay laba qofood garsoortay masaajidkaad aaday jidkaad qashin iyo wax dadka dhibay ka dhaqaajisay waxaasoo dhan janaa lagu galaa waxaasoo dhan abwaabaha khayrkay markaa ka mid yihiin wa rawaahu muslim aydan muslim sidoo kale wuxuu wariyey min riwaayati caaisha radia allahu canha qaalad inay tiri qaala rasuulu ullaahi rasuulkii alle wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam inahu khuliqa waa la abuuray kullu insaanin insaan dhammaantii oo min bani aadama aadam caruurtiisa ka mid ah calaa sittiina wa alaamiatin saddex boqol iyo lixdan oo mafsal ah saddex boqol iyo lixdan oo mafsiil xubnood ayuu qofka bani aadamka ka kooban yahay saddex boqol iyo lixdan xubnood ayuu jasadkaaga ka kooban yahay ha inkirin jasadkaaga gobolka mid ah yaadan arki karin waxaanan anagu markaa ogeyn ilaa inaad maryarka gobol ka mida muraayadii waxyaala isticmaasho waxaa dhici karta meelaada arki karin marka ilaahay awooddiisa subxaana wa tacaala saddex boqol iyo lixdan xubnood ayuu ka kooban yahay qofka bani aadamka ah jasadkiisa faman kabbara allaaha qofkii ilaahay weyneeya wa waxamida allaaha ilaahay mahadiya wa wahallala allaaha ilaahay u towxiidsada wahallala allah wasabaxa allaaha ilaahay u tasbiixsada oo nasaha waistakfara allaaha ilaahayna dembidhaaf weydiistaa wacasala ka fogeeya xajaran dhagax can ariiqi annaas dadka jidka ay marahayaan iyo dadka waddadoodana ka dhaqaajiya dhagax yaalay aw shawka ama qodax aw cadam ama laf aw cadman ama laf can ariiqi annaasi dadka jidkooda ka fogeeya oo ka dhaqaajiya aw amara bimacruufin ama macruuf amro aw nahyan ama reeba can munkarin xumaan cadada waa uu ka guday wuxuu ka guday assitiina waalaamiatin saddexdii boqol iyo lixdankii xidhmood wixii lagu lahaa korkooda waa ka guday ka wixii korkooda lagu lahaa ayuu ka guday wuu ka fogeeyey oo macnaha sadaqadii lagu lahaa takbiirtii tasbiixdii tahniishii dhibkii jidka uu ka qaaday macruuf ku amray munkarkii uu sameeyaba ka gudayba saddex boqol iyo lixdankii xibnood wax lagu leeyahay ma jiro fa innahu asagu yamshi waa soconayaa yowma-idin maalinta waqad zaxzaxa asagoo ka fogeeyey nafsahu nafsadiisa cani naari asagoo naftiisa naarta ka dhaqaajiyey oo ka durjiyey oo ka fogeeyey ayuu maalintaa galabaysanayaa fainahu yamshi ama waa soconayaa oo adduunka maalintaa wuu marayaa yowma-idin maalintaa intaa uu qabtay waqad zaxzaxa asagoo ka fogeeyey oo ka duujiyey nafsahu nafsadiisa cani innaari naartii xaggeeda naartii xaggeeda asagoo ka fogeeyey oo naartii ka dhaqaajiyey ayuu soconayaa wa canhu waa isla asaga can ilnabiyi sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu yidhi nabiga man hadaa qofkii u dheenta ila almasjidi masaajidka waa subaxii horeo la baxo waa kan lahaad aw raaxa ama caraawo u galab socda acadda allaahu ilaahay wuxuu u diyaariyey lahu asaga fi ljannati jannada dhexdeeda wuxuu ugu diyaariyey fi ljannati nusulan martiqa kulamaa qadaa mar kasta uu kallaho aw raaxa ama uu caraabo mar kastuu ku sii dheentuu subax socdo ama uu galab socdo ku caraabo ilaahay wuxuu ugu diyaariyaa subxaana wa tacaala nusul waa quut waa martiqaad jannada gudaheeda muttafaqun calayhi annusul alquut waa cuntada iyo warisq risqiga iyo wamaa yuhaya-u waxaa loo diyaariyaa lidayfi martida martida waxaa loo diyaariyaa misuleydahda waa soo dhoweyn waa cunto hani ah waa cunto wanaagsan qofka martigaa markuu yimaado layihahdo wuu kuu soo socdaa markuu albaabka ka soo gala haddaad dangiishu dhiibto ka waran aad dhahdayo beerkii lagu qorcan soo gat ou baxo ou beerkii doono markuu soo laabtana aad dhahdayo caanihiiba maqan ee doon haddana macnaha ma aha yuhayi macnaha qofka martiga ah sidiisaba wax waa loo diyaariyaa wuu fadhiisana wuu cuna wuu caba wuu tamashlaynaya wuu sheekaynaya xal qaadaa dhulka ka qaadi maayo faradhaq waa loo keenaa tiishkii waxaa loo keenaa mataqaanaa aftirtirashada asagu ma istaago ilaa dan xaaje asagu uu leeya maahane marka quudka iyo risqiga iyo wamaa yuhaya'u lidayf waxa martida loo diyaariyo kaasaa nuzul markaa la yidhaahdaa intaasaa janno lagugu diyaarinaya wa canhu ama canhu wasaxaabigii hore qaala qaala rasuulu ullaahi rasuulkii alle wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam yaa nisaaa almuslimaat haweenka muslimaadka ahow ma maqlaysaan laa taxqiranna ha ka yasina yaysan xaqiranin jaaratun darisad lijaaratiha darisadeeda walow firsini walow firsina shaatin qoobab ariba ha ahaadaane hadhihin ma waxaan baad eeddo u geyn kartaa waxaan ma habaryar loo geyn karaa ma waxaan ha isdhihin mugeey tahaadu taxaabuu isku hadiyeeya odagii waa neef soo qalay soo maaha maanta gobole intaad soo googoyso beerka in aad ka soo goyso inta bac lagu ridaa kaaga yar loo waca habaryar u geey waa dariskaagii eeddo u geey waa dariskaagii waxa u geey macnaha waa loo waa loo kala farfar sameeyaa laakiin mar allaala marka odayg uu wax keeno ani uun bay igu fiicayn hadday noqoto oo tallaajada ku wada shubato qaarna aad baqaar istowda cadgeliso qaarna aad meel kale istoorka ku xirto qaar aad samayso dhibkeeday leedahay sidaa darteed rasuulku wuxuu cabirayaa dumarka wuxuu qaas ahaanna u soo qaatay waxay tahay inta badan ayagaa jikada iyo howlaha guriga iyo burka iyo bariiskii gacanta ku haya odagu waa soo iibiya markaasuu ka taga waa dhammaaday marka la dhahana wuu keenaa kii kii iska guryan badano naasay ku dhammaadaan iyo naama dhahamaahee inta kale way iska keenaan marka saa darteed baa waxaa loo baahan yahay oo la rabaa ayagiibuu marka nebiga darsi siinayaa dumarkii uu leeyahay yaa nisaa almuslimaat haweenka muslimaadka ahow yaysan deris derisadeeda ka xaqiranin ha ka yaraysanin hadiyada u walowba ha ahaado qoobab ari ah muttafaqun calayhi qoobabka arigaa sidiisaba asoo ah inta saxan lagugu soo rido laguu soo dhiibo adna ma waxaana dad loo keena qole saasay dhaheen qole waxay yidhaahdeen mijmaha iyo qoobabka ariga loolama jeedee waxaa laga wadaa wuxuu haba yaraado wax iska daciif oo ah sida qoobabka arigoo kaleba ha ahaadee haddii laguu keeno qaar waxaa jira bac markay tuhun hilib oo kale kugu soo rido maxay imooday aniga maxay saa i ani maxaa ka ahay ani maxaa kama ma jirto wax allaale wax lagu keena qaada adiga adna waxaad bixin karta bixi macnuu waa sida xaqirnaan buu rasuulku ka hadlayaa qoobab ari oo kaleba ha noqdee wax daciif ahba ha noqdee waa inaad alxamdulilah dhahdaa waa inaad ku shukraysaa waa inaad u mahad celisaa waa inaad hadda wax fiican siisaa xaaladaasaa marka la tilmaamaya aad buu u tababarayaa dariska rasuulka sal alla wasalam aad buu u tababarayaa gabdhaha muslimaadka ah saa darteed ayaa hadiyadu waxay ka mid tahay waxyaabaha qalbigii xaqdiga baabi'iya waxyaabaha markaa ku jira markii isku hadiyeeya saambuuse markaad u dubto ciyaalkaaga afar xabaa saxan loo saaraa hore ord hableen u geey ilmihii iyo gabdhihii yarka xataa way tababaranayaan waxay ku tababar qaadanayaan hooyadan wanaaggan samaynaysee waxaa samaynaysa beri dhowcishayar marka la guursaday weynaato ayadana ta ay dhashay u dhiibaysaa ilaa orad oo geey ila waxay ka baratay hooyadeed laakiin ma soo albaabka xer albaabka hadday noqoto calaa dhibaata adag bay markaa noqonaysaa insha allahu tacaala marka qobad ariba ha noqdaane muttafaqun calayh muttafaqun calayhi qaala aljawhariyun wuxuu yidhi alfirsinu min albaciir firsanka marka la yidhaahdo waxaa loo isticmaalaa inta badan awrka baciirka waa ratiga kalxaafiri xaafir marka la dhahana min addaabati daabadaa la isticmaalaa fardaha iyo lugahooda xaafir baa la yidhahdaa firsana waxaa la yidhahdaa baciirka qaala wuxu uhi rubbama fii ashaat waxaa iska dhici kartaa in isticaar ahaan ay tahayoo bacdamaa firsanka la yidhaahdo qoobabka ama lugaha baciirka ratiga oo meeshaa mashaad uu yidhi inuu iska soo isticaariyaystayo bacdamaa xoolihii ay ka mid yihiin in la yidhi qoobabka ariga ayadoo qoobabkii geela markaa la dhihi lahaa wa canhu waa isla saxaabigii hore can ilnabiyi sal alla alay slam qaal aliimaanu iimaanku waa bidca wa sabcuuna waa dhowr iyo toddobaatan ow bidca wa sittuuna ama dhowr iyo lixdan shucbatun oo qaybood iimaanku waa dhowr iyo toddobaatan ama dhowr iyo lixdan qaybood fa afdaluhaa waxaa u fadli badan qowlu laa ilaaha ila allah qowlka laa ilaaha ila allah baa u fadli badan waadnaaha waxaa u hooseeya iimaanka imaadat aladaa dhibka fogeyn iyo dhibka oo laga dhaqaajiyo iyo waxaa dadka dhibaya can itariiqi waddada walxayaau sariigtuna shucbatun waa bar ama qayb oo min aliimaan iimaanka ka mida muttafaqun calayhi xishood laabe ma xishoode ma shiixe khayr ilaagtiisu kuleeya ma jiro bar iimaan ka mida markaa ka maqan xishoodka iyo sariigtu waa shay weyn baab dhan buu noogu imaan doonaa haddii rab yidhaahdo baabalxaya la yidhaahdo ama sariigta baabkeeda saa darteed bar iimaanka ka mida waay buu dhahay iimaanku waa dhowr iyo ama dhowr iyo lixdan qaybood laa ilaaha ila allah waa kelimada iimaanka ugu sarraysa wa adanaaha waxa ugu hooseeya imaadat aladaa cani atariiq waddada oo qashinka laga qaada qaar baa waxay yidhaahdeen fuqahadi marka aad dhulka wax dadka dhibay ka qaadaysid laa ilaaha ila allah dheh si iimaanka meeshii u sarraysay iyo meeshii ugu hoosaysay baad u kulansato shay cajiib badan waalxayaa'u sariigtuna waa shucbatun min aliimaan waa qayb iimaanka ka mid ah albidcu min alaaa ilaa tisca waa tiro saddex ka bilaabatoo sagaal gaarta bikasri ilba'i ba'doo la hoos dhigaa la akhriyaa waqad tuftaxu waa la kordhigi karaa washucba alqidca gool baa la yidhaahdaa waa bar iimaanka markaa ka mid ah qayb iimaanka ka mid ah waaye sidaa darteed qof kasta oo muslima waxaa looga baahan yahay inuu balkhayrkana ku dadaalo wanaaggaa faraha badanna markaa la sameeyo wabillaahi towfiiq wallahu subxaanah wa aclam